alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd qaala alimaam raximah llahu tacaala walama dana alcaduw cadow markuu soo dhowaaday watawaajaha alqowmu qowmkana iska horyimid yani muslimiinta iyo gaalada iska horyimaadeen qaama rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa istaagay fi nnaasi ummaddii muslimiinta buu ka dhex kacay fa wacadahum waa waaniyey wadakarahum wuxuu xusuusiyo nabigu garwaaqfiyey muslimiinta bimaa shay lahum u ahaaday muslimiinta fi sabri sabarka ugu jira dulqaadka iyo wathabaati adkaysiga sugnaanshaha oo min annasri gargaar iyo guul ah iyo wadafari alcaajili iyo adkaasho iyo guulaysi degdeg ah buu nabigu u sheegay waa innaga soo tilmaanay bacda salaati alfajr markuu nabigu saxaabada tujiyey aroortii badeer oo maalin jumco ahayd ayuu waaniyey saxaabada iyo wa hawaab illaahi alaajili iyo hawaabka ilaahay ee dambeeye aakhare la heli doono guul iyo naallo iyo gallad adduuno degdega ah, iyo hawaab iyo nicmo janno oo dambaysa wa ahbarahum nabigu wuxuu u sheegay muslimiinta ana allaha ilaahi subxaanahu watacaala qad awjaba inuu u waajib yeelay aljannata janna u waajibiyey liman istashhada fii sabiilih ninkii ku dhinta aw istushhida fii sabiilih ninkii muxuu ahay ku shahaada qaate ee jidka ilaahay faqaama cumayr ibnu lxumaam al ansaari baa istaagay faqaala wuxuu ninka ansaareed buu ahaa ya rasuul allah nabiga wuxuu yidhi quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu walard uciddat lilmuttaqiin marka hore nabigu wuxuu soo yidhi ilaa aan idin idmo oon dhaqaaqa idin dhaho wax dhaqaaqi kara ma jiraan nabigu dagaal geliyey wuu socday wuu socday markaasuu yidhi markay isu soo dhowaaday ayaa wuxuu yidhi quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu walard markuu intaa nabigu yidhi saxaabigana marka hawshaas aad ugu bogay wuu ka hadlay marka wuxuuhi yaa rasuul allah jannatun ahiya ah janna ma janna carduha balliceedu u yaah samaawaatu cirarka iyo waalardu dhulkoo dhanba qaala wuxuu nacam sidee la og yahaada bilitifaaq walijmaac wannusuus bay caddaysay jannadu ceriyo dhulba waa ka weyntahay laakiin miaal maxsuus ah oo la dareemi karo oo ruux aadama wax lagu fahansiiyo cer ka weyn ma jiro wax cir ka weyn oo biniaadamku arkaa ama dhul ka weyn arkaan ma jiro shayga u weyn waa in lagugu miaaliye mxuu dhul lagugu miaaliyo laakiin jannadu adduunka dhan ba haddii la qaado ka xalqatin buu u dhan ruuxa muslimka u janna yar adduunka dhan ka badan cirarka wixiisu ka badan yihin marka nabigu wuxuu raba inuu miaal wax fahansiiyo qaala nacam buui bain bain liibaan liibaan waa ereyga aadwaad aad u weynaysata ee kula weynaada erey laga yidhaahda wey bakin bakin yaa rasuul waa liibaan buui waa cajaa'ib nabi allow haddayba jannada la gelahayo ceri dhulba ka weynta nabi wuxuu idhi maa yaxmiluka maxaa kugu xambaaraya calaa qawlika bakin bakin cumayrow maxaad bakin bakin u leedahay xabad baaba socotee qaala wuxuu rasuul allah nabi allow dan kale kamalihi buui hadalka wax kaan iguma kicinin ilaa rajo qaba mooyeen an akuuna min ahliha jannada aad u ballaaran ee carduha asamaawaat walard inaan dadkeeda kamid mid noqdaan rajaynayaa buui insha allah qaala nabi fa innaka min ahliha isagoon dagaalba qaadin yuu nabigu yidhi jannada dadkeedaad ku jirta ahlu jannaa tahay waa mubashar biljanna wahuwa xayun yursaq qaala wuxuu ihi fa ahraja wuxuu soo bixiyey cumayr tamaraatin min qaranihi dhowr xaboo timira ayuu gabayihii ama jucbada qaranku waxa weyaan waa baalka lagu guta leebabka gamoonka bahalka lagu gaboya laska yidhaahdaa kolaygii wax ku guranhayabuu ka soo baxshay timir yar baa ugu jirta <clears throat> fa jacala wuxuu guda galay iyo qaranba waa la yidhahdaa meesha galka seefta amdi iyo jafni baa la yidhaahda fa jacala wuxuu gudogalay yakulu minhuna timirtii wax ka cuncunay wuu saab qaadanaya wuxuu in aad ku awoodisad ila timirtan darji badan bay leedahay uma qaala wuxuu yidhi markuu wax ka cuncunay wuxuu yidhi hadaad sii wadaba intaad dhammaysanba waaba adduunba nolosha dhan buuban rabinba iyada dhanba waxay la tahay sideeda waxba ma jannada usoo carfaysa qaala wuxuu leeyay xayiitu haddaan noolaado xataa aakula tamaaraatii haadihi ilaa aan dhammaysto timirtan dhowrka xabee timirta ah. intaan ka dhamagacantu ku haya waa dhowr xab intaan ka dhammaysanba haddaan sii noolaado innahaa la xayaatun tawiila waaba nool dheer adduunkaman isjeclaysiiyeybu adduunbaaman israaciyeyba nabigaa maqlo dhegaysanaya faramaa wuxuu iska tuura bimaa kaana macahu min atamri wixii timir ay watay buu uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay fa kaana wala qatiilin wala qatiil baa min alansaar ama min almuhaajiriin walu qatiilin waa mawla cumar mihjac nin la odhan jiray wey mihjac baa u horraynin muslimiintaoo dhanba ka shahiida maalinka ayada ilaa afar iyo toban baa shahiiday lix iyo ansaareed baa maalinkaa badnaan mihjac baa u horeeye oo asagu wuxuu ku dagaalamhayay kaana yaxmil fi sufuuf asagoo odhanhaya ana mihjac wa ilaa rabbi ajzac buu ku dagaalgalahaya ana mihjacun wa ilaa rabbi ajzacu cumar bay yaa mawlihiisu nin addoon la xoreeyey buu ahaa laakiin nin aad u dagaalamo aad loo jecelyahay buu aha cumar wuu ka xanuunsan markii ninkii waa shiid dagaalamuu marka kudhagu ku aanha mihjacun wa ilaa rabbi ajzacu ana mihij baan ahay bu rabbigii baan cararhayaa bur markay dib yimaado allaan cuskadaa nimankana waa ku jannatagahayaa bur waa ku shiid waa ku tegay aarka mihjac waxaa soo saara alimaam ibn abi shayba bisanadin saxiix can saciid musayib waa mursal laakiin maraasilu saciid waa taqaanaa haddee laisweydiin maayo reer bayquuniya xataa iyo reer nuqba waa yaqaanaan hawshaa lagama wada hadlo almuhim fakaana awala qatiilin awala qatiil min almuslimiin waa mihjac mawla cumar ibn khaaab radi allahu tacaala can ama ansaar cumayr ibnu xumaam alansaari baa u horeeyey radi allahu wa ahada rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu qaatay axaadiian kale isla xadiidkan laftirkiisa ila xadiidku wuxuu ku yimid oad garanaysaane fi saxiixayn buu ku yimida fi saxi muslim baan ujeeda iyo sunanka waynu ku marray qaybo ka mid a ah. iyo muslim iyo tirmidan wuu tilmaamo filbaabba ku tilmaama markuu asagu marhayo Eh, culimmadu marka waxay ka yidhahdeen xadiidkani alimaam nawowi waa tacliiqiyey eh, xaafid alqaadi eh, ciyaad waa tacliiqiyey qurtubi saaxib almufhum waa tacliiqiyey kulli waa ka hadlay hadalkana wuxuu leeyahy fiihi jawaazu linqimaasi inqimaas inay tan umahayn inqimaas laakiin inqimaar baa ii qoran nusada aan hayo waana isku mid qamrigu iyo inqimaasku waa isku mid fiihi jawaazu linqimaari fi lkufaari watacarud lishahaadati wahwa jaa'izun bilaa karaaha cinda jamaahiir اlculamaa'i sharxu muslim raqamka xadiid markuu sharxayu sida yidhi xadiidka waxaa laga qaataa inay bannaan tahay inaadoo keligaa aad gaalada muquurato oo geerida meesha laga malaysan aad ku turto meeshaad leedaha halka dad gasho ka bixi maysid baad madax u gelaysaa ila waxaa rabtaa in gacanta gaalaad ku baxdee iyo wa tacarudi lishahaada shahaada in loo bambaxo la raadsado loo istaago sida sheekh mxuu aha cabdalla tamiimi yaa rab uriidu shahaata fi alaaiina ramadaan waa ku soo bixi waaye sheekh cabdalla cazaan baa yaa ka sheekeeyey dagaal ay ku galeen afghanistaan waay raashka la dagaalamahayeen siddeetan iyo lixdii taqriiban iyadoo mal siddeetan iyo saddex meelaha taqriiban yaa wuxuu annagoo yaroo kooxa yaa waxaan heshay dhowr guuto oo eh, raash ah banfooda isgelin shee loodhan jiray mxuu ahaa shee cabdalla cadnaan mi cadnaan ibn cabdalla tamiimi oo nin laf weyn ahaa yaa wuxuu ihi waa alaain ramadaan maalinka u dambeeyey bisha ramadaan baan marayna xabadun haystaa markaasuu yaa rabbi innii uriidu shaata fi alaain ramadaan min aakhiri yowmi ramadaan baa rabaa inaan shahiido uu ku soo bixi waaye dhufayskii intuu ka baxay yuu meel bannaan istaagay geed hoostii ah markaasuu xabadda lisaa juz qur-aan waa akhriya gabalka ilawna xabad baa socotay diirada dul iman hayo kaas la kuma dhacays xabad qur buu khatimay maalinka shaada kusoo bixi waaye falam yadfar bishahaada maca annahu khatama geedku hoos fadhiyey weynaa laan buu noqdaybu ka soo hadhay geedku hoos fadhiyey hal laan ka soo hadhay buu waxaa maalinkaa wacdara asla dhigay buu i ninkan yarka dashian reer sacuudow muxuu aha mxuu ahaa sheekh usaama ibnu muxamed ibnu laadin ninkaas waa nin barakaysan la socdo buui laga hayo oo kolba biyo cusbu ka banayaa su u helay energy markaasuu dagaalamaya maalin idaanfici doonaaba ninkaasi raggiisa laga warqabo waa goorma raggan hadda maanta iswaalay waaga ayaa loday qorofahaye loday quruufahay lo quruuf ma taqaanaa lodoo la booro wey howlaha idinkaa baran doonee kii ayuu malaayiintiisii iyo wuxuu lahaa ka tegay dibloom asagoo qaatay buu ka baxay shahaado raadsaday hadda ilaahay siiye subxaana wa tacaala xilligaas ka nimanka maanta iswaale xikmadda sheegay afka ka buriya barhkood dhaantadii tumhay anaaba aqaan dhaantadii tumhayeen oo niman dhaantada tumay ahaayeen badhna niman siyaaraysta oo nin wadaad ahoo suufi oo mushriga daba socda oo haweenka farqooda lacagta ka furta shaahana ninka u kariyo khaadim ah muriid khaadim mushrik bu ahaa mushrikiin bay ahaayeen barhkoodna waxay garanhayeen maba jiraba kii <clears throat> ninka noocaasa waa nin carabi a ah, luqada kaa yaqaana ku dhashay inta adiga soomaaliga cajamiga wax babowsatana wax bowsanaya intaad wax akrinana wax akrinhaya cilmiga adoo aad sheegan ee asagu yeelan waaya muxuu yahay suaal la isweydiiye maaha adaa u baahan waa qaale in lagu turjuma qaale ay wuxuu yidhi weeye adaa u baahan ninkan qaale wuxuu yidhi ooma baahna waa luqadiisa wuuna fahmahayaa xurqadan diinadii iimaankuna xilli adu adlada qorofaysiba bay gashayba intaana halgan iyo jihaad buu dhex taagnaa jamiic alimkaaniyaadna waa helahaye marka isgaari maysaa waa la isxantaan mooyo runtu waa la garanaya hawsha ayadaa aadiciyaabsag wuxuu leey wa fiihi jawaazu listiqtaali fi lxarbi asagooba ka darayba in la la raadsada lagu dilo dalabu lqatli istiqtaal fiihi jawaazu listiqtaali fi lxarbi wa maniyat shahaada iyo geeri mxuu ahay shaad inaad raadiso ama munyan waa la odhan karaa wa xamlu linsaani baa ku jira waxdahu cala lkufaar wain calima annahum yaqtuluunahu fii xamlatihi tilka walaysa min ilqaa'i اlyadi ila اtahluka waqad facalahu kaiiru min asaxaabati wاsalaf saasuu sagu leeyahay markuu xadidkan sharxaayo alimaam qaadi ciid wuxuu laha xadiidkan waxaa ku jira iyo xadiidka lamida inay bannaan tahay inaad raadsan lagu dilo oo doondoonto ood meel kasta ka weydo rag baa intay ka raadiyeen bosnia oo ka soo waayeen oo muxuu ahaay jejniya tagon oo ka soo waayeen oo afghanistan labaatan sana kuso ka soo waayeen oo muxuu ahaay jumhuuriyata moro ay tageen oo ka soo waayeen oo filibiin oo ka soo waayeen yay hadda waxaa laga yaabaa inay east africa yimaadaan ayagoo raadinaya talabu shahaada kuna guulaystaanoo ilaahay siiyo markaas adoo sakaraad oo musqulaha ka dhammaan labiyo toban musquloodna ku dhisan yihiin labiyo toban musqulood hawluu ka sheekeeyey mxuu ahay cabdilbaari cadwaan wasiir waxaan booqday buu wasiirada e, yuhuudda ka mida gurigii horoo fillo ah u dhisan bay laba musqulo musqulad ku taalla iyo mid kor ku waxaan u tegay buu kaas wasiir bu wasiir ku-xigeen carbeed baan booqday buui laba iyo toban musqulood gurigiisa liannahu ya'kulu kaiira soo maaha fayaxtaaj ilaa mxuu ahaay kunuf wa maraaxiid kaiira buu u badan yahay yuu u baahan yahay ninkan intaa muxuu ku dhisi lahaa wuxuu rabaa inuu ummaddiisa siiyo oo waa nin dagaal ku jira wasaaratu xarb bay leeda yahuudda laakiin carab iyo muslim waxay leeyihin wasaaratu difaac xarbigu waa difaac iyo weerar intuba soo maaha dagaalku marna waa inaad weerarsanto marna aad isdifaacdo carab waxaa lagu yidhi maya wasaaradda gaashaandhigga inay si baraxtaa loo yidhi wasaaradda gaashaandhig gaashaandhig maxay tahay waa wixii lagugu soo tiro inaad iskaga dhigto un wey wix soo tuuro laakiin anugu ma weerari karti maxaa waxay feermeeyeen miithaaqa umma almutaxida ay feermeeyeen odhanhaya alxarb alhujuumiya aw alghaswa altalabi waa jariima yucaaqib calayhi alqaanuun aldawli taasay feermeen waqad kafaruu bidalik bay ku gaaloobeen ama yuhuuddu waa niman dagaal ku tala jira oon wasaarat xarb mujaahidiintu waxay leeyihin waali lxarb dagaalka hada huwa sawaab waa loo baahan yahay xarbigu waa duulaan iyo waa maxay difaac intuba laakiin hadday lasoo istaagto wasaaradda gaashaandhigga hada waa caqiidat alyahuudi wاnnasaara ayib howlaha adan la iskaga ilaali xadiidka waxaa kaloo aad uga hadlay si qiimo badan weliba qurtuba sida mufhamka jilka saddexaad ee toddoba boqol soddon kun saddex boqol lixdan iyo toddoba wa akhada rasuulu llah rasuulka ilaahi baa qaatay mil'a kafihi sacabkiisa muggiibuu qaato meel ah ama xaaniya niis ah biha cali baa u keenay cali baa nabiga wuxuu ku yidhi iisoo nabiga fadhiy wuxuu iga soo qaad carra iga soo cantoobi waa laysoo fadhiyaa dagaalkuma bilowdan riwaayaadka tilmaamay marka cali markuu ku soo noqday yidhi carraiso carraa loo soo dhigo markaasuu nabigu sayday carradii o dhan baa ilahay wuxuu u qaybiyey nin walba sagaalkii boqol kunkii nin indhahay wada gasho waa sacd cantooba ciida nin walba waxaa ka bixaani iyo tamiix ka bixsan nin walba asagoo iska bixiskaa qorta la goyo intay ku mashquulsaneen iska saaraan qashinka iyo eh, iska saaraan xaanida ayay go eh, faramaa biha nabiga ku tuuray sacabkii weeye wujuuha alcaduwi cadow wejgiisiibu nabiga ku sayday falam tatrug ma aysan ka tegin sacabkii ama cantoobadii rajulan minhum hal ninoo ka mid a ah gaalada ilaa hadday uu nin jiro malaad cayne indhahii u buuxisay wa shuqiluu waxaa lagu mashquuliyey gaaladii bituraabi ciiddii caradii fii acyunhum ka gashay wa shuqila almuslimuun muslimiintuna waxay faanzla allahu tacala ilahi wuxuu soo dejiyey fii shani hadihi aramyi cala rasuuli illah cantoobadan iyo sayrida nabigu uu sayray ciidda ayada ah baa rabbi ilaahay nabigiisa ugu soo dejiyey ilahay nabigiisa ugu soo dejiyey aayadan wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama maadan tuurin baa la ciidda xilliga aad tuurtay laakiin ilaahay baa tuuray baa le bimacnaa ramiga adaa iskale sabab ahaan iyo gaadhsiinta iyo uqaybinta annagaa iskale la timid inaad ciid qaaddaa oo tuurtaa laakiin ciid haggey gaadha hal sacaadoo xaani intee gaadha halkanuu ku dhacahaya hadduu nin gaadhana afar nin laba nin buu gaadhaa oo weliba laakiin ciidankuna in loo qaybiyo dhahood oo la wadagasiya dabaysha loogu simo hawshaasi allah iskale marka wuxuu ilaahay ah, sugay iyo wuxuu anfiyey waa laba kala ba walaakin allaha ramama ilaahay baa tuurmicaa ramyiga dhammayska tiran iyo gaadhsiinta iyo citaalinta allah iskale waa macnaha la weyda alimaam taqiyadiina subki baa waxaa lagu yidhi yowma beder malaa'igta timid ee halgantee dagaalantay ee kunka ama ka badan maxay yihiin iyadoo la og yahay in jibriil keligii uu ku filanya inuu gebigood hal mar ku dhawaaqo hal mar inuu gaalada ku dhawaaqo ama baal intuu ku qaado uu rogo ama hal dhankalaas uu ku dhammeeyuu awoodo kulligoodba ama faraskiisa keliya uu ku cabaado keliya waxaanu malaa'ig xaggee loo wadaa yani jawaab aad u qiimo badan ka bixiyo xaafid xajar ma uu bogole loo bahan wuxuu idhi waxaa la rabaa muslimiinta macnawiyaadku in la dhiso asbaabta jihaadka iyo fadligayu ay qaataan waxaa la doonaya muslimiintu iyo nabigu inay shahaadada iyo eh, ajirka iyo hawaabka ay iyagu la yimaadaan laakiin malaa'igtu ay noqoto sabood taakule iyo rukus iyo mxuuah geedan daba taagan iyo mxuuah qalbiga u dhisto hadday malaa'igtu wax baabay ajir malaig baa qaadanaysa dujibni ku cabaado ajirka jibril baa qaatay laakiin hawsha waxaa lahaa muslimiintu inay ayagu ajirka qaataan laakiin bikulfatin yasiira idan xikmadaasu rabbi subxana wa tacala ka leeyahay midda kale dagaal ku horreeyay iskugu yimidba haddii muslimiinta ragga loo laayo way u baranhayaan hawsha ayadaa haddii horreeya lagu laayo aabbo kana ii dilmaadii wiilka dad ninka u horreeya u disho aabbo kana bal ii taabanba hay weliga rag iska celin maayo waa in marka dhagaha la soo daadara gal iska celin gal wariya markuu soo carada ku dhajiso gal wariya iska celin uu adiga kugu soo cararo ninku ninku ninkuna ku carar rabaa marka wuxuu leeyahay haddii macrakada u horraysayba dadka loo laayo loo saseexiyo waxba socon maayo waa in ayagu la yimaadaan biaqsaa juhdihim bikulli maa yaqdiruun waa inay bixiyaan bacdaha markaasi la taakulaynaya wahada huwa sawaab ilaa haddii rabbi doono jibriil u gacan qaadin baaba in ilaa sayxatan waaxidaa ku filanba sheekhu wuxuu uhi waqad danna waxaa maleeyay daa'ifatun koox baa malaysa min almuslimiin ka mida waa bacdu alqadariya waaljabriya weeye qolyihii jahmiyada daa'ifo ka mid ah sidaa maleeyey anna alaayata aayadu dallad inay tusta calaa nafyi alficli can alcabdi addoonku inuu majbuur yahay ama mujabbar yahay la dirqiyay oo la qasbay oo uusan khiyaar lahayn oo waxba uusan qaban karin nimankii qabaa aayadda daliishada waana ku khaldameen wuxuu aad ugu naqdiyaa sheekhu kitaabkiisa shabaab alcaliil fi alqadaai walqadar waad kaga hadla qadiyadan ayada aayadda laftirkeeda <clears throat> dhowr iyo toban wajbuna ku radaya taqriiban ku dhow ilaa dhowr waj iyo waibaati ficilka in loo sugo lilahi ilahi subxana wa tacaala wa annahu alle huwa alfaacilu asagunbaa samay xaqiiqatan maxaa leeya alfaacilu huwa allahu xaqiiqatan waalcabdu huwa alfaacilu xaqiiqatan ismana diidahayaan afcaasha addoonku uu samaynayo waa min mafcuuliyatillahi la min ficlihi addoonkaa faaciloo samaynaya laakiin ilahay wuu qadara wuuna doonaa wa haadaa halatun minhum taana way ku khaldameen buui inay dhahaan addoonku wuxuu samaynaya maji allonbaa wax sameeyey waa qalad min wujuuhin cadiida dhowr waji bay ku tahay madkuuran la sheegay fii hayri hada lmowdic meesha meelaama ku fafaahayal kitaabkiis kale kugu tilmaama wuxuu kaloo kaga hadlaa miftaxu daari sacaad uu kaga ku tilmaamaa addaawa daawa ku tilmaamaa meel kasta oo qadiiqada soo aayaddan waa taabtaa waana macnaha kooban laakiin hadda uu kaga tagay goobtaani waa goob sira lagu jiraayo wa macna alaaya ana allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ahbata wuxuu u sugay lirasuulihi ibtidaa'an horaanta iyo bilowga arramyu u sugay wax tuuray waa loo sugay wamaa ramayta id ramayta ma aadan tuuri markaad wax tuuraysay tuurid dhammaystiran baa laga hadlay waxa laga anfiyey waa kamaalu ramyi ama waa isaal aturaab watawsiicuhu fii acyuni mxuu ah almushrikiina wاlkaafiriin lagu qaybiyo <clears throat> wanafa canhu ilahi wuxuu ka anfiyay aliisaala gaadhsiinta indhahooda la gaadhsiiyo alladii isaalkaasoo lam yaxsil aan ku hirgelin lam yaxsul aan ku hirgelin biramyati nabiga duurintiisa qaybintan iyo gaadhsiintan nabigu shuqul kuma laha waa awood ka baxsan <coughs> ramyu yuraadu bihi waxaa loga jeeda alxadfu ganida iyo wliisaalu gaadhsiinta ramigu waa laba qaybood ganid iyo gaadhsiin tuurid iyo gaadhsiin tuuridda nabi maxamed baa iska lahaa laakiin tuuridda in la dheereeyo oo la sii tarmiyo kadibna la qaybiyo oo indhahooda loo qaybiyo aad moodo sida ayagu mxuu raashin loo qaybinayo hawsha allah iskale subxaana wa tacaala faabata linabiyihi lxadfa nabi maxamed ilahi wuxuu u sugay inuu wax tuuray wa nafaa canhu wuxuu ka anfiye u diida alisaala gaadhsiinta gaalada indhahooda la gaadhsiiyo cidda lagu qaybiy waad awa sawaab laba shay oo isdiidaynin baana marka ay <clears throat> ayadu ka hadlaysa xadiidka hore inu soo maray carada ah ibn cabaas baa laga wariyay xadiidka aabaraani fii mucjamih اlkabiir kadalika axmed baa soo saara asaguna waxaa kaloo soo saara alimaam abu yacla baa soo saara waana xadiid saxiix wa kaanat almalaa'ikatu malaa'igtu waxay idi yowmaidin maalinkaas tubaadiru mid kala degdegta ama ka dhaqda almuslimiina ilaa qatli acdaa'ihim bacdu intay dhex socdaanay gaalo dagaalamhayo faraha ka qaaday oo celcelinhayo kii fiigtid malgii baa gala kii boodee ka baxa way qabanhayeen inta badan saxaabada soo guuriyey malaa'ig wax dishay nin oo caarsanhayo hortii la dilin buu arkahaya nin baxsan hayo oo le albaxsadka qab marka saasay u badnaayeen waxaa lagu talagay meesha ku leedaan mid la qabto iyo mid la dilo laga dhigo iyo wax fiigo banjoogoba shariid oo garan waayo hadhow marka ma ka tago maxaad ninkii caarnimid baa baxsana markaasuu maka taga waynu gaari doonnaa quraysh nabawlqatli say macrakada warkeeda say ula kulantay iyo wixii ku noqday mid baa tegay markaasa labu war maxaa ka dhacay umaye waa la dilay oo abujahal waa la dilay oo cutbo waa la dilay oo shaybe ah, waa la dilay oo kaasuu urwawaalanyahawaruka isnaga fadhiisay dhawaalaya dan baa shayd qabta waryaaba mid qabtaa su'aalay weydiiyeen hooyada ayay ahayd magacaa adugu hebel waxay ka sheegeen maskaxdiisa inuu waalaaya ka shekeeyey oo intay uu sii socda jin maray way qaadan waayeen maqaawirtii baa meeshaa la dhigay iyo qoraysh baa jabtay hawshaa walaal qadan waayen bay noqotay wa kaanat almalaa'ikatu yowmaidin tubaadiru lmuslimiina muslimiintay kala hormanaysay ilaa qatli acdaa'ihim uga degdegaysa baynama rajul min mlimiin ymaidin yshtadu baynamaa xili rajul min almuslimiin nin muslimiinta ka mid a ah. yowmaidin maalinkii bareer yashtadu ordahayo u baacsanayo fii asri rajul nin dabadii nin raadkii ninbuu ku raadtaaganyahy min almushrikiina amaama nin mushrikiinta ka mid ah oo hortiisa ordahayo u daba taagan yahay id samica wuxuu maqlay darbatan dhawaquu maqlay ama dhufasho gacanqaad buu maqlay bisawti fawqax korkiisuma dhaca ka yeedhay waa ul karbaashka uftoo kale oo kala kuskeeda ah. meesha hortiisa ah waxa ka baxay jabay baa ka dhacday karbaash jeedar iyo wa sawtu lfarisi ninkii faariska wax garaacaya dhawaqiisa oo hadlahaya yaquulu le aqdim xayzuum xayzuma hore u bax xayzuum waa magac faras iyo ma ahe waxaa weeye waa magac malagbu waa la sheegay laakiin farasaa loo badanyahay wuxuu leeyahay hore u soco faras buu leey badi marka wuxuu garaacaya faraskiisii buu garaacaya marka ninkaa hore ninkii ordaaye muslimku caadhsanaya gaadh laayahay yuu rabaa malgu inuu qabto meel saaray ninkaa warkiisaba id nadara wuxuu fiiriy ila almushriki markuu dhawaaqa maqlay jadalka dhacay wuxuu arkay ninkii oo yaallaba ninkii uu caadhsanaya gaalka wala aad ama aad oo yaallu arkay amaamahu mustalqiyan oo qorqor udhacay saasuu u dhacay dhabardhabaran buu u dhacay dhacdii fanadara ilayhi waa firi faidaa huwa qad khutima anfu sankaaba la dillacshay waa la suntay meeshaa sankaa nabar kaga yaalaa ninki show shaabuugii baa asagoo ku dhacayba sheedal malaa'igeed baa ku dhacay ul ilaahi baa ku dhacday wa shuqa waxaa la dillacshay khutima anfuhu atmigu waa in lagu keenay asalkiisu waa nabarka khurtuumku waa sanka dheer asal waxaa loo isticmaalaa xayawaanka kale dadka khurtuum lama yidhahdo gacanka maroodiga asalkiisa la yidhahda marka sankana halkaasa laga sunto hoshii baa kaga dhacday wa shuqa wejhu wejigii baa la dilaacay ushii baa goosata wejigii baa dilaacay ka darbati sawt <clears throat> sida mxuu ahaaye shaabuug jedal ee nabarkii oo kalea ku yaalla ulm weyn kuma dhicin seef kuma taallo waxaa goosatay dhandhagi baa goosatay dilaacsay jadalku u dhacad moodaa isla markii hadde waa ulul malaa'ige fakhdarra waxaa madoobaa wuu madoobaaday ninkii daalika jirkiisoo dhan ajmacu dhammaantii fakhdara daalika nabarka baa loo jeeda fakhdara daalika waa nabarkii iyo darbadii iyo sumadii wuxuu dhan baa isla madoobaaday wejigii waa isbedelay ajmacu dhammaantii asagoo dhan baa madoobaado cagaar noqday ikhdara hadday carab ku tirado waa iswadda baa loo jeedaa leannu shayga cagaarka markaad ka fog tahay madow buu noqonaya doogaadu iyo tiraad markay meel ka baxood ka mudda hir madow bay kula noqonaysa marka otod dareemaysa fajaal ansaariyu ninkii ansaariga faxadaa bidalika rasuul allah ansaarigi baa soo noqday wuxuu nabi allow anugu nin gaala baacsanay oo daba taagan ba waxaan maqlay shaabug iyo jadal dhacaya korkayga iyo nin le aqdim xaysuun idan ninka waaba yaallaaba ulbaa ku taalla sanka laga suntay ninka kuma yaqaana wuxuuba noqdaybaa cad madow buu noqday nabig wuxuu yidhi sadaqta waa hunbaad sheegtay dalika min madadi samaai aalia ninkaasi aqdim xaysuun ku haya ninka dilay waa ciidankii malaa'igta ka yimid waa gurmadka sanada saddexaad gurmadka sanada saddexaad weeye hawsha la socaa la yidhaha gurmadku waa muhiim jiddan markaad hawl ku jirto gurmad kuu yimaada macnawiyaadka waa la ogyahay mar kastoo muslimiin ku jiraan gurmadka yimaada aad bay ugu bishaaraystaan aad bay ugu bishaaraystaan waana ku guulaystaan inta badan niyadaa kuu dhismaysa niyadaa kuu dhismaysa dagaalkii bacnaa ee qaadisiya loola jeed waad garanaysaan ila tahay muslimiintii oo isku rafaadsan iyo gaalada nimanka reer faris oo soo dhigtay oo meloodiyaal soo dagaalgeliyey iyo sacado haddee nin dila ahay oo xanuunsan oo dhaawaca oo sariir saaran baxdin cafwan baxdin buuma ka soo baxay waa istaagi la'yahay maalinkuuna fooda la isgeliyey muslimiintii gaalada waa isceshadeen aad bayna oga badnaayeen nin walboo muslima ah, labayo toban nin baa ku nin walbo muslim labayo nin oo reer farisa ah. kow badan maalinkii labaad waxay usoo dagaalgaleen maroodiyaal bay keeneen markuu raaci hore laysgalay oo laxabadu socotay oo sideed saacee bar duhur la gaahay saakintay bilaabatay waxay soo geliyeen taangi socda waa maroodi baa qabaal weyn baa la samay korkaa laga saaray qabaalkaas maroodigaa lagu xidhxidhi abaalka waxaa ku dhex jira nin nin nin baa la soo geliy abaalku meelo dulduleeshule eego iyo warmo iyo lebe baa ka soo dhacahay waa nin adigu ku dili adna ada waba yeelayo maroodigii soo gara ku istaagahay miduu lawow ku dhufto iyo miduu ku istaago waa maroodugu muslimiinta markay marood arkeen waa dhashbaysiyeen farasnimogda muxuu yaqaanaa faras ku hortago waxsanka saas hor oo un qulqulahay fartihin waa layaacay aduu hawshu sidaas gabbal baa ku dhacay muslimiintu ma habeenkaa niye xun oo hawshu aysan ayaa lagu kala tegay galabka intaan qoraxu dhicin cafwan sacad baa wuxuu yidhi waanu wana ma kici karo nin buu yidhi caasim buu odhan jiro reer cumar ahaa ka dhashay yoon wuxuu yidhi waxaad yeeshaa maroodiga xadhkahan caynka haya maraag iyo baydu u gooya raggu ha soo dhaceene raggan saaran abaalka ah ee meesha ku jira raggan xarkaha mudada haya calooshuu arkaha la guro midda kale raggiinna wax wareema mugadu indhaha ka rida indhaha ka toogta indhaha laga waro doo hadda ishalka waxba arkay maa moogta ninkiisiiba ku tamaad u rabo kiisiibu jiidhi dib ugu noqon wuxuu burbunaha burburiyo baalka indhaha ka soo rida xarkahana gura adugu galabka iyadoo xoogu muslimiintu ay reeyeen oo rag badanna ay soo rideen maroodo ban indhaha ka rideen baa ku dhacay aroortii dambe yaa waxaa lix kun oo ciidan oo ka yimid shaam sacad markuu xanuunka isku arkayba khaalid bin curfad in loo jeebi ciidanku u dhiibay waraaq buu ku jogjoogsaday cumar buu diray wuxuu yidhi soo gaaray muslimiinta ku nool ee eh, reer faris dib dambe sheegan maysid usoo gurma buu cumar laba kun buu madiina ka saaray laba kunna wuxuu ka keenay eh, shaam oo ku jiro ninkii qacqaac ibn camr la odhan jiray yaa maalinka saddexaad yimid maalkaas lagu kala baxay maalkaas lagu kala dareeriyay ragoo safan yaa lixdii kunoo ordaysa soo galee mubaariso loo taagan yahay qaabn camr soo orday sacad buu salaamay oo meel cariisheer loo dhisay ku jira oo xanuunsan la baxnaanaynayo markaasuu yidhi soo fadhiisa ad iga warrantida iga warrantida war ma jiree dagaal baa socday dagaalkan geli aan kugu sunnago war inaan ku arkin baa laga yaabaa aan kaa warqaatay imow wuxuuhi ku iman mahaya amiirmuminiin lix kunbuu ciidanu isugu soo dhiibay anaana u horray waa kuwan waana yimaadeen wuu nabad qabay dhib ma jiro aduuna allaha ku caafiya maca salaam mubaarasuu bilaabay labiyo toban mubaarasu ku dilay labiyo toban nin fii yowmin waaxidin buu meeshii dhigay bacdu riwaayat toddoba ay sheegaan siddeed sagaal afar laakiin xaqiiqadu labiyo toban nin buu dhigay bacdu muslimiin boqol bay gaadhsiiyaan laakiin waa bombooniin labiyo toban maalinka ahay waa nin mashhuur ah malaqabaan mise waa magac waxba isku hayaan waxaan qacqaca ibni ee malaqabaan mise waa muxuu waa magac baa la isku hayaa ciidanka marka hore waxaa wato ka shahiiday badankii ninkii loodhan jir ka dhintay musan ibn xaaris wad garanaysaa sacad baasna u dambeeyey marka raggii uu ka dhaqaaqay carab iyo muhaajiriin iyo ansaar iyo micyo weyn buu cumar meesha ka shidaayay cumar nin dagaalamu ah waa lagu kala tagay markii lixdanku yimaadeen waa lagu kala dhaqaaqay abbaanduuli ciidankaysay ku-xigeenkiisii waxaa dilay ninkii gurmadka qacaana camrin baa dilay yazad ibni odhan jiray rustu meeshuna fadhiya asuu xawlo wey waa lagu kala baxay gurmadku muhiim jiddan wey ninkan kuu soo gurmad waxaa le waa gurmadka ka yimid samada saddexaad waxaa la garka nabigu waa la socdaa ciidanka soo gurmanhaya sanada toddobaad afraad saddexaad labaad ciidanku waa in la kala garto wey raggii maalinkaas wacdanaha dhigay ee muslimiintu ay u qaateen inuu yahay ii sheeg uu yahay waxaa ka mid ah abuumuxjan aaqafi abuumuxjan aaqafi nin dagaalamo ah oo la yaqaan caan baxay laakiin wuxuu ku ibtinaysnaa khamrada ilaa uun dhowr koorba cumar shaabi marna xidhay ciidankii buu soo raacay rag weliba sacad uu habaaray maalinkaasu ahaa markuu sacad xanuunsaday wuxuu u qaad sacad dagaalka cabsanayo kaasuu odhan jiray yaa sacad cararayna soo dagaalka soo kaala dagaala maxay tahay waan xanuunsana warba dhaqaaqi karo ilaahu sacad <laughs> mucjis iyaga dhabuur dacaayad ku furay shacab ku kiciyey ciidan badan ku kiciyey ilaa dhowr iyo toban boqol wax ku dhow ka tashkiilin uhi sacad aan dacwayno amiirulmuminiin cumar aan waraaq u diro oondhahan nimaan dagaal aqoonin oo khaalid bin curfada la yidhaahdo ama maalik bin curfada buu noo dhiibay asaguna gabadhii salma lo odhan jira ka dhintay xaaria muxuu ah mutan ibn xaarita buu aroos ku yahay darsuu noo dhistay anaguna balaaya aan cunays aan dacwayno ciidan buu ku kacshi buu ahaa laakiin din dagaalaba u qiimo badan buu ahaa asagoo ciidankii dhex joogo haddana khamro cab khamru cabbaankaasu sarkaamo caybu bilaabay waa la shaamugaadana waa la xidhay sacduu qolkii uu ku idhnaajoogayuu ku xidhay dagaalkii baa bilowday wuxuu aad uga xanuunsaday marka inuu xidhnaado muslimiintana ay dagaalamaan markaasuu gabay dheer tiriyey salmu u yadh wuxuu ihi ballamaan kuu qaadiya xadhig iga fur haddaan shihiidana hadda waad iga nasanaysaan dhibkayga iyo gabaygayga iyo khamradaydi iyo dhibka aan ku hay amiinka ka nasanaysaan haddaan nabad ku soo noqdana anaa issoo xidha halkanaan isku soo xidhin sacadna ku ogaan maayo ballanma qaadi bay tii xargii bay ka gubisay waran buu horay usii qaatay iyo seef meeluu ka hela ma aqaan faras uu lahaa sacado balqaa la odhan jiray faraska ablaqa waa faraska qoobka cad laakiin cadiinkuu kor u fido hadduu cududaha lawyaha dhaafo cududda gaadha farasku waa ablaq hadduu dhadig yahayna waa balqaa marka faras noocaasuu sacad lahaa oo la yaqaano booda waxiin fanin oo kaleo ah, oo u xidhnaa yuu ku dhacay intuu xarig ka dagaalkii oo sacuud meel xun ay marayso u dhexgalay wuu soo maskare loo garanay ilaan xujo waa la yaqaanaa wsaan loo ninkii xidhnaa maxaa keenay afku soo xidhay indhaha besaa ka soo jeeda ninna garanaya farasna waa faraska sacad raggii buu la qaaday labiyo toban boqol buu jiraa saa daadiya nin xoog badan baa nin dagaalada u ah farasna faras balaaye ah sacad marka daaqad ka arkay ninkan markaas wuxuu kuwii nimanka la joogay ma ruux aynan garanaynin baa ku jira ciidanka markaas maya dhammaan waa la isyaqaanaa ninkaas muxuu yahay buu i mulaamka ah. faraska u wato waa dabrubalqaab boodada iyo jiirada iyo kariga fara waa balqabu darbada iyo gacanka dhacaysna waa gacanta abumuxjam buu abumuxjam waa muwaan balqaana meeshan ay ugu xidhan tahay ninka la soo hubsado sintu way fiiriyen ninkala waa fiiriyaan waa nin dadka dhex jiirahay oo markuu dad baa daadanhay meeshuu mara waddaa ka furmaysa meeshuu isagu mara waddaa ka furanta waa la maraa waxay dhaheen in haada ilaa malakun kariim waa la jiri waxaa malak ma aha wax wax siday wax yeeli karaa ma jiro dagaalkama ku dhammaado uu soo noqday meeshuu isku soo xidhay faraskii meeshuu ugu soo xidhay marka wuxuu yidhi dib dambe anugu ku xidhi maayo haddaad khamar cabdino aan ku shaaboogi laakiin mar dambe inaan ku xidho dhici mayso haddaad nasaa yeeshaba dib dambe khamar cabbi maayo dib dambe anna khamar ma cabbi maxaan marka maxaan u cabahayay waxaan u cabahayay buu yidhi waa lagu xidhi waa lagu garaacay ana ma ul baan u wax yeeshay sideeduba xanaq baaban ka qaadahaya haddaas aad dayseen anuguna dib dambe khamro taaban maayo naada qiimo badan baa المهم قال أبو داود المازن أصبنا وحول حديث مسلم inii laatbacu malaaigtii dadka laynaysa busha ka hadlaya inii la atbacu rajulan nin baan raacayun caydhsan min almushrikiin liadriba saan u dilo nin baan daba orday saan u dilo id waqaca ra'su madaxiisa oo dhacay buu qabla an asila ilayhi qabla an yasila ilayhi sayfi seeftadii oon gaadhinba ninka waa fanin madaxaba la gooyey facaraftu waxaan gartayba annahu qad qatalahu hayrii waxaan gartayba nin cid kale dishay cid kale alluu bixiyey nimaan la dabarda seefadoo gaadho madaa la gooyo seebtada bal magacadana ka baxday cid kale inay gacan madaxa goyse baan gartay buur isaguna wuxuu ku yimaad xadiidku atabari fi taariikhi bayhaqi fi dalaa'il min sharh sira axmedna fi musnadi bisanadin xasan buu ku yimaadaa wa jaaa rajulu min alansaar weli waan soo silmay nin gaaban buu ahaa riwaayo kale ibn bashir baa cadaysay wa jaaa rajulu min alansaari bilcabbaas nin ansaareed baa cabbaas la yimi maxaabiistii la ururiya markaa la gaadhi maxaabiista aruurinteeda markuu bilaabatay cumar baa meel yar istaaga oo jaqata ah wuxuu nin kastoo soo qabata soo mariya nin walbood soo qabatana lasoo mari eebuu haystaa waran yarbuu haystaa nin walba inuu muduu rabaa nin walboo la soo mariyo inuu wareemuu rabaa cumar moogtahay hawshiisa oo kale wey meel buu istaagay maxaabiis kastaa lasoo mariyay cabdillah ibn markuu ogaaday waa umay ibn uu qabsaday wuxuu ogaaday cumar hadduu inuu dilahayo uu la duur buu la galay cabaasba markooda cumar inuu meel jira taagan yahay oo nin walba la marin hayo ninkii ansaariga qabta wuxuu may garanaysaan kuma garanayo wuxuu waxaan ahay camu rasuulillah nabi maxamed adeerkii baan ahay ilahay ha kuu hay marinin buu meeshu cumar taagan yahay igel leex caqiil baasna muxuu ahay eh, sidaasna ku yidhi nawfal ibn xaarid raggii reer bani xaarid oo cabdibiroo dhan waxay garteen ninka cumar haddii la mariyo wareebayo idinkoo nabi maxamed walaalihii oo adeereeshii qaraabay maxaa gaala soo raacayo shug uu laynhaya kulligood ila nima liita weye meeshii la doonaya ad marka taageerto garab istaagteen miyaad gaala usoo raacdeen way dhammaanhayaan umar ba eebella taagay cali baa ka sheekiyey maalinka ilaa konton nin buu wareemay ama afartan nin wax ku dhow buu wareemay wax yar ka baxsaday nin lagala cararabu nin walba nabar buu gaadhsiiyaa inuu diilana ma rabo aduu deedanabi maxamed baa lagu erudacal inuu xanuujiyu rabaa maxaabiisaan soo qabka nabig naga dilay buu diidan yahay laakiin gaaladan waa inay laxawsadaan miduu furtada shu ka siiyo miduu baryaha ka geliyo miduu garbaha ka geliyo <laughs> cumar waa awlihiisiibuu bilaabay khayr allah sii kaarashid gaalada aad buu u wakii ku yidhi maxamed oo nimanka waan gaari doonaa nagu wareeji nin walba inaad erka u dhiib anugu abtigii baan dilay buu abtigii buu dilahay oo cam odayga caas ahaa camar aabbihii maalinkaa meesha lagu dilay soo ma caasu waa cumar abtigi meeshaasu ku dila marka wuxuu idhi waan dilay oo intaan raadsadayba weliba dilay nabi maxamed ogtahay nin walba in adeerkii xamse iyo cali waxay u dhiibtahe cabbaas iyo caqiil ku wareejiba abubakar wixii reer bani tayma ee laangaaba dhan u dhiib hallaayee aniga wixii reer bani cadiy idhib kulli anaa gawrici xataa yaclam an laysa fii quluubina mawaddatun lilkufaar laysa fii quluubina mawadda likufaar ilaahu rabbi ogaada buuhi inaan wax naxariisa iyo kalgacayla iyo danqasho gala aanan u haynin aan kala go'mo cabdumin raaxale abul war muxuu nabi maxamed sidaa maa hee togan waadi alcaqiiqa ina geego meel weynoo toga xaaba ka buuxi ha la shido maalin markuu ololo aan ku gurguligo naar seef iyo toofi wayba roon oo kaymahan kaynta u xaaba badan ee u qori badanna geyso oon meeshu markay ay noqoto tii nebi ibrahim lagu tuuro oo kale ay noqoto baan ku guray naabu nabi wuxuu odhi ilaahay subxaana addoommihiisa waxaa ka mida ah. abubakar nabi maxamedow baahi baan nahaysa xoolaan u baahannaha saddex xaal aynu yeel nimankaan xoola ka qaadan ayagu inay toobad keenaan baa laga yaabaa oo marka ay garab iyo gacal noqdaan xoolaan waa inu xoole inooga qaad aan gaalada ku iibsanno iskaga dhicinno ayaguna inay islaamba laga yaabaan waa ibn alcamri waalcasheer ha la sii daayo fidya laakiin lagu sii daayo nin walba maxfurasho nabigu wuxuu yidhi abubakr waxaad mid adigu la mid tahay nabiyullahi ibraahim iyo ciise baad shabaxday waxaa li cumar iyo muxuu ahaaye rawaxana nabiyullaahi nuux iyo muuse shabbaheen rabbi laa tadar cala ardi meelka dayaara inaka intadar yudillu cibaadaka walaa yalidu illa faajiran kafaar nabi muuse rabbana qis cala amwaalihim washdud cala quluubihim falaa yu'minu xataa yaraw alcadaab alaliim ibir allow ka dhig nabi muuse iyo nuux cumar iyo waxay shabbeenee nabiyullaahi eh, iyo cafwan ibrahim rawaaxa eh, nabiyullahi ibraahim iyo ciise in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim eh, ciis soo qabta nebi ibraahimna faman tabicanii fainahu min waman casaanii fainaka afuur raxiim halkaasuu nebi ibraahimna istaagay nabi wuxuu ihi ilaahay waxaa ka mid a ah addoommihiisa dad qalbigooda rabbi u adkayn xataa takuuna ashadda min alxajar in allaha wuxuu adkaynayaa wayulayinu quluuba cibaadin xataa takuuna alyana min allaban nabig wuxuu dadka ilaahay addoomiisa qayba ka mida ah qalbigu ka dhiga wax adag oo ku adag cadowga ilaahay waa ammaan weeye nabi muuse iyo haddaad isku taabato nabilaahi nuux aad ka baxdo baabkooda casarkan oo cishaha tukanin baad gaaloobaysa marka waxaa weeye quluubtooda ilaah wuxuu ku adkaynhaya oo ku dirayaa gaalada wuu dhacsiinhayaa maba arki karaanba meeshay ku arkaa inay laqaan oy cunaan oy wareemaan oy barida ka geliyaan eebay doonhayaan lannu waxaa weeye macayrkay u qabaangala barahoodaa taam ah dafciga ilaahay siiyada waa sidaa aba waana khuluq kariim walayiduu fiikum rlada wey qolyana qalbiga ilahay dabcinaya diinta u dabcinaya idan labadu waa ammaana waxaana ilaahay subxaana wa tacaala doonayey min xayu iraada mxuu ahayy asharciya min xayu iraada sharciya rabbi wuxuu doonayey lalkowniya wuxuu doonaya hee in nimankaa la laayo oo sidii cumar la yeelo ay go'aan kii laga hadlay hawshaay waa gaadhi doonaa marka cabaas waxaa soo qabtay nin ansaarioo gaaban wa rajul min alansaari bilcabaasi ibni cabdilmualib asira asagoo maxbuus ah ee ma'suura faqaala cabaas wuxu uhi ina hada wallahi ma asarani ninkan ima soo qabanin buu hadda watee gaaban laqad asarni waxaa isoo qafaashay rajulun baa isoo qabtay buui ajlaxa ay rajulun baa isoo qabtay ajlaxu cafwan ajlaxu og Eh, jalcigu waa inay timihu intan ka kacaan timihu marka lama gac ka dhammaadaan oy saalaxiin kugu fogaadaan oo hiira markaa ku maagan tahay ayaa leedaha ajlax oog bay soomala dhahaan la gaadhin oog baa horraysa xigta bidaar baa u edab daran bidaartu waa baasha halkaa dad bilowda bidaartu waa iyad mogtahay khatar weeye timihu meesha kuu joogoo fiican bay meesha ku dhalaali halkaan baan gabolku yaal taas iyadu bidaar baa leedaha <laughs> marka nin ajlaxo weju dheer oo dheer leba ay qabtay buu min axsan innaasi wajhan dadka u quruxsan ah, nin raga dad quruxsan ah u wanaagsan calaa farasin ablaqa faras qoobacadcadna wata oo kicin ay qabtay buu maa ninkan sakaraadka gaaban ansaar aanay qaban nin weyn soo qabtay buu dadkii buu firfiri ninkii buu raadinaya ninkii waa aade malag baa qabtay ku arkaysaa maa awraahu fi lqowm kuma arka bur mujaahidiinta nimankan mujaahidiinta kuma arka bur maa awraahu ama maa araahu fi lqowm uraahu haddaad aragtay adunuhu wey haddaad korano aragti wey min arru'ya hadaada marka ujeedo tii daniga ahayd iyo cilmiga ahaydna waad godi hamsida hore asalatan waa la ma uraahu ay ma adunuhu ma ikhaaluhu ma axsabuhu kale lama tahay laakiin ma araahu ay waa ru'yadii basarigeed markaan ma arka buuhi fi lqow faqaal ansaari wuxuu yidhi asartu ya rasuul nabi allow anaa soo qabto wuxuu rabaa inuu abaalkayga ka meel dhaco anaa soo qabta anaa judda ku bixiyey been buu cabas sheegahay uskud aamus faqad ayadaka allahu bimalikin kariim malag wanaagsan baa rabbi kugu taageeray malag baa kugu soo qabtay waa adugu waa dadaashay iska aamu baa lay وأسر من وأسر عفوا وأسر من بني عبد المطلب ريب عبد الله وحال قبطي ثلاثة العباس وعقيل ونوفل بن حارث aalibna waa la waayey aalibna maalinkaas bader baa la waayey masaafihii baa la tegay oo malaa'igtii baa daftay oo meelaha ku gowracday waa la waay meeluu ka baxay waa abu aalib aalib waa cali walaalkii cali waa bilcaqiil cali bay walaalayihiin aalib oo kunyadeeda oo abu aalib nin kula magac baxay maalinkaas la waayey iyo ma ahee wuu noqdo wuu nabad baxay waa dambu dhintantu waa la sheega wna bnu xaaris alxaanin baa maalinkaa la qabtay xadiidkeenna waxaa soo saaray axmed baa soo saara bisanadin xasan wadakara atabaraaniyu fii mucjamihi alkabiir wuxuu ku sheegay raqamka can rifaacat bn raafic azuraqi alcaqabi albadri waa nin badri ah oo zuraqi ah oo cumar aad u xurmayn jira waagii dambe aad buu u xurmayn jiray zayd bn xaarisa zayd bnu haabit baa maalin cumar buu isagoo muxaadaro jeedanhaya oo fadwoonhayu soo galo ninkii haweene u galmooda oo biyo aysan ka imanin falaa qusla calayhi inama aliqtisaalu min alinsaan cumar baa u yeedhay tacaal wuxuu hi yaa wa caduwa nafsihi aturiidu an tudilla الnaasa bغayri cilmi buu dadka inaad qumsaad doonaysaa maxaa jiri cumaru wuxuu hi maxaa taa u tiri sheegay xadaanii bidalika acmaami man acmaamukudeerayaasha ii sheegay war adeerlaynrifaacat ibnu raafic asuraqi wuxuu raggii buu tirire ansaareen adeertii ah rifaaca u yeedhay wuxuu yidhi hawshaan anaa u timi maxamed baana dhagay kaga maqlay hebel baa kaga maqlay cumar hawshu ku adkaatay anna waxaan ka maqlay idaa jaawaza alkhitaaru alkhitaana faqad wajaba alqusl fudalis cali baa layidhi min kale xukun wuxuu yidhi cali anugu maca alansaar baana ku jira i ma aha waxaan kala baxaynaa man aclamu nnaasi howlahan ahaaraadka cidda fi saxaaba waxay dhaheen muminiin caaisho muslima loo tegay umu salami yaa lagu kala baxyay xabs xabsaa loo tegay waxay laa cilma lii bidaalik garanba mahayo nabiguna waa horu geeriyooday howlahan waxba ka garan tiri calana waa khaldan yahay ansaarna waa khaldan tahay hawshaa hawl horay ahayd wixii u dambaysuban wuxuu ahaa ninkii galmooda anzala aw lam yunzil faqad wajab calayh lqosl maxaa idiin sheegay waa ansaare wasoolu kala dareen meeshuu rifaaca cumar waa ka xishoon jiray nin aad u dagaalamin buu maalinkii dhigay wa kaana caqabiyan raggii baycatu caqaba gayna waa ku jiray namar weyn nin culus buu ahaa tarjama dheer buu ku leeyahay isaabaha iyo meelaha marka la maraayo xadiidkii aad garanaysaan u sheegay musii islaad ragga wariyana way saxaabada warisu ku jiraan rifaacat muraafic azuraqi alcaqab albadri <clears throat> qaala wuxuu saxaabigu lamaa ra'a ibliisu ibliis markuu arkay maa tafcalu almalaa'ikatu bilmushrikiin malaaigtu waxay ku falaysa ku samaynayso mushrikiinta maalinkii badr yowm badri malaa'igtii baa callaynaysa ninkii baxaba soo celinaysa dabkii bay soo celinaysa moogta dabka lagu celiyo oo meel oga baxda aawey waa halis moogta ninna hadduu iska kaa bashaaqahay ninna kuu celceliyey waa kuu dhammaatay muslimiintuna seef bay wadaan iyo eh, dabba ka soo horeeya malaa'igtu baa kuu celinaysa car dhaqaaq ku jir godka kama bixi kartid kii soo baxa lagu celiyo uciidu fiiha ma tafcalu malaaikatu bilmushrikiina yowma badrin ashfaqa wuxuu u cabsaday wuxuu ka yaabay an yakhlusa inuu soo gaaro alqatlu dilku iyo seeftu ilayhi ila ibliis an yakhlusa ilayhi alqatlu wuxuu yidhi ama seefta intay soo gaarto insiga xataa shaadinta ma la laayaa maanta hawshu waa wanjal weeye malaa'igtani waa weeraxday muslimiintu waa waa ismareen wuxuu yidhi ama ayadoo ku jirdhaaba baashu <laughs> ninkii suraqa iska soo dhigay fatashabbaha bihi alxaaris bnu hishaam baa ku dhagay waa abujahl walaalkii xaar bnu hishaam almaqsuumi baa ku dhagay oo qabtay oo waxay moodahayeen waxay moodahayeen inuu yahay suraaqa ibnu maalik muxuu arbudli jibay moodahayeen wahuwa yadunnu asagoo u malaynaya suraaqata bna maalikin fawakaza shaydaankii baa tontoomay ama jugbay fii sadri alxaaris fa alqaa xabad kufeerka hortu iska tuuray ay gu dhagay bulbalaha ugu dhacdee kaa baxsadee oo ina cararahay fawakaza fii sadr xaari buyuu tuntamay ama mxuu ahay dharbaaxay faalqaahu waa xaari buu tuuray shayaan dharbaaxdi waa dhici moogtaha uma kharaja waa baxay shayaan haariban xaaluu caaray xataa alqaa nafsahu fi lbaxr bad isku tuuray ordu ordaayo bad casbu ku dhacay dheereeya waa nin dheereeyada moogtaha wa rafaca yadayhi badu isku tuuran qaabku seexday ilaahi umar yahay gacmihu kor u qaaday faqaala wuxuu idhi allahuma innii as'aluka nadrataka nadiratana waa nusoo qorta nadrataka dibdhigaada ilaahu andirnii ilaa yowmi yubcadu qaala innaka min almundariin soo maaynadi idan tiibu raba ka baq in looga baxay hawsha oo maanta la dilhay ilaahu ballantaadii qaadaso garan maysid in ilaa qiyaami saaca ad daynayso maanta ilaahu ballantay maxamed badar buu idhi allahuma in tuhlik hada lxisaabe anigana maantay badbaadi markuna maxaa soo raacay waa shaydaan war shaydaan soo maaha allahumma innii as'aluka waxaan ku weydiisan buri nadarataka dibdhigaada iyaaya nadarataka ama nadarataka iyaaya aad dibdhigtay ta'jiilkii iyo tandiirkii iyo ta'khiirkii ilaa qiyaami saaca ee cimriga dheraysiisa waa rabbi kaa weydiisanaya wakhaafu wuxuu ka cabsay shaydaan an yakhlusa ilayhi alqatlu inuu dagaalku soo gaadho abujahl carabkiisi u arkaa waa suraaqo carar ayagu waa carar waxay u cagaha ka dayay oo biibay bay u arkaan faaqbala abu jahl ibn hishaam baa soo dhaqaaqay faqaal wuxuu yaa macshar naas qurayshay laa yahsimanninakum yuusan idin jabinin khudlaanu suraaqata iyaakum garabka bixidda iyo garab wiilka iyo cararka suraaqa ayuu idin jabinin khudlaanku waa inaan nimaad oga baanay iyo gargaar iyo munsur ka weydo garabka laga baxa wey wax adduunka maanta laisku haye wuxuu ihi siiqada u fiirso nimanka maogtahay mustaqbiriinta dadka siday u saasayen wuxuu ihi fainahu kaana calaa miicaadi min maxamed isagii maxamed baa is ogaaba markay hawshu bilaabato carar baa la isaga lagula jabo marka waa khaa'in buu ahaa jaajuusa oo innaga nagu dhex jira maxamed u shaqaynaya markaa u bixina buuri difaaca oo diintiina difaaca shirkiga kufriga fainahu kaana wuxuu aha fura calaa micaadin ballan hoose ayaa ka dhexeeya axmed maxamed walaa yahuulannakum isna cabsiinin buuri tahwiilku waa tawiif cabsi idin gelin buuri idinla weynan walaa yahuulannakum qatlu cutbata washaybata wlwaliid dilka cutba la dilay iyo shayba qatlu cutba iyo washayba walwaliid cabsiini maxaa rag u horreeyod lagaa dilo moogtahay mubaarasa horreysaba qof qof maxaa daba yahay afku maad kala qaadi tolow saddex waa la leefay inta daba maxay damayn doonaan yaysan cabsini maxaa jira fa innahum qad cajalan way degdegeen bu waa inaad asbaab samayso asbaab nimankaa waxaa loo dila way degdegeen iyagoona la tashanin oo qaab mubaarasa aan fahamsanayn bay degdegeen suwaaqiyo maxamedna saaxib way isku xidhnaayeen waxoo dhan ba idinkaa ladinsiinaya ragga iska dhaxshawo ah, eh, madaxweyntu shacabka sida loo sira aad ba u uriikum ilaa maa ara wmaa ahdiikum ilaa sabiila rashaadi fircawn weeye daruunii aqtulu muusa walyadcu rabba inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi lfasaad isagaa mufsidaxa isaga ahlu ah khayra ah, isagaa hanuun doonhaya nabi muusa mufsid ah waa tacbiirka siyaaqadiisa wuxuu leey waxaan hawn iyo wanaag ahayn ma doonayno baraariya barwaaqan soo wadaa hawlaha aan soo wada waxaa idinka qalindhabahaya oo idinka qasahaya oo banad iyo garoon orod idinku dhex wadaa muuse aa idinka qabo inta wax qasdo dhan baan nabad bay noqon dhanaheeday kala cabaysa hawshaa degaysa waa la xasili doonaa iyo warsuga dhowr boqoloo sano ee gaalintaan ugu haysa wixii weli iska wadanaa horumar baan soo wadnaa dhaqaalaan soo wadnaa hadda waad maqasheen diyaaradii mxuu ahay inii jaaru laqo ay u bixiyeen nimankii reer koonfureed sibcan bay yeeleen ee koonfur wareegi jiray baryahan waxay daadiyaan waraaqo dadka soomaaliya ka imanaya warayska oo idiin sheegahayaan waxay daadiyaan waraaqo soomaaliya ku qoran dhanka waxaa kaga qoran dhul wada beera ah xamaroo wadooyin marahaya iyo ilaa laga bilaabo mxuu ahaaye lawakenya ilaa mxuu araas casayro wada masnooyina beera ah geeda baxay baabuur socota shimbira duulay ubax quruxsan deera dhaadheeroo dhisan masaajiro meel ku yaala caruur iskuuleyo labisanoo yuniform qoto meela ka soo socda hawlo wada janna ah dhan ku sawiran markaas waaa kaga qoran waxay dowladda idinla doonaysaa dowladda soomaaliya iyo saaxiibadeeda taageersan waxay doonahayaan hormar iyo baraaro iyo barwaaqo iyo inaad kala degtaan dhanka waxaa ku qoran shacabka soomaliya waa inay yidhahdaan diidda argixisada doodi mayno al-shabaab ma rabno nabaddiidka waa in lala dagaalamo layska qabto iyo kadib holac iyo olol iyo madax jajabay iyo dhiig qulqulahaya iyo madax farafaniinay iyo baabuur cirkaba ku maqan baa ku sawiran dhankana maxaa ku sawiran jadatu cadin waxaad moodaa ku sawiran waxaasa weli lagu wadaa dadku suma caqliyaystaa waxaasa yaa dadka laga dhaadhicin carruurta yararka alcujba geedkaasaan degayna moogta weligii soomremiyi markay guuraan oo ilmuhu intuu hooya caana iyo gormaalaa degi kolba geed iyo xumaa loo qaban geedkaa baan degayna hooya soo soco tigi waa dhaafi haddana hooya waa dhaaf ka kodhiga kaa xankow degayna sida loo waday oo kulba geed farta loogu fiiqi ee loogu alaasi marna wax loogu gargaraaci baa boqol la marinaya kaynaan iyo hayaan lagu dhufanaya sida carruurta wuxuu nagu ciyaarahaya laakiin dadkii baan wax wax ay fahmayeen meel u socdaan midnaba ma jirto فواللات <clears throat> والعزى laati iyo ku dhaartay laa narjicu noqon maynaba doqonnimadiis abujahl baan aranaya xataa naqrinahum nusaqa qaarku xataa nuqrinahum waa labadaba sax wey ilaa aanu xidhiidhino biljibaal baa bacduna soo qoraan bilxibaal baana naqrinahum ilaa aanu ku xidhino bilxibaali xadhko intaan soo qornaygo maxaabiisa yaan xadhko ku xidhina sidii awrtii nuqrinuhum biljibaal qowyahan saarana intaan caydsanno baa sii daanyarii aan qowyaha saari doonna labada macno macno saxa wey laakiin bilxibaal baa caan xuun inaan diiliskabada waan qabanaynaa intaan qaqabanno yaan sidii xoolihii la suuq geynhaya baan xirxirinaynaa buuri kulligood walaa ulfiyanna beriis ulfir raggu tarjiicinaya yaanaan helin buuri yaanaan arkin rajulan minkum qatala rajulan minhum midkiiniisan dilin buuri kuwa masaakiinta ka qabta yaa muslimiinta ii qabto nimanka walaakin khuduuhum qabta buu ahdan qabasho qabta xataa nucarifahum ilaa aanu garwaaqsinon barro oon ku akhrino suu'a saniiciin buu falkay sameeyo xumaantiisa ilaa aan ku akhrino horta qabtabo ninku idminka seebtaa raacnimo taan qabataan ood ii keentaan aan la hadlo horta aan ku goodiyo oon ku dhaato oon dembigay gaar aan u sheego waryaa markaad dhabagoyahaas maxaadna moodayseen hebel markaad disheen maxaa u dan lahaydin imisaa laydin kari waaye mana taqaanaan annagu horta aan xoguhu fadliye nimankayga laynina ku iisoo qabto hadda idinkiis intaa lagu akhriya maxay moodahaya nimanka soo qaban ugu dheecday nimanka la soo qabto maxaa meyd caan dhama hayaagu xataa nucarifahum ilaa aanu garwaaqsiina buui suua saniicihim falkoodi xumaantiisa ay suua eh, muxuu ahay suua caaqibati saniicihim riwaayo kale caddaysayo cafan riwaayada mxuu ahaay tabraani ee dhammaystiran ee hele waxaa weeye su'a saniicihim min mufaaraqatihim min mufaaraqatihim iyaakum wa raqbatihim can illaata waalcuza suu saniic wakaas xuri qixidda ay qaxeenee manka ka baxeen iyo diintiinna ay ka tageen iyo laatay cusay ku caasigaroobeen ilaa aan hawshaa kala xisaabtan layn halay qabta bunaanku aan kala xisaab maxaa u gaalow diinta oga maxaad maxaadan u raacdeen maxaa dalkiinna idinku diray maxaad labada ilaahn caabudi jirra ugu gacansaydheen shirkiga lagala xisaabtamaya maxaa yl madaxweynayaasha africa waxaa lagala xisaabtama inay ay ummadda ka dhaadhiciyaan dumarku inay isguursan karaan kow oo raggu isguursan karaan oo xuquuqdaa la ilaaliyo waxaa fadhiya kuwa islaamka sheeganaya xataa ninkiina wereriya allah akbar takiyo nafta nagaga qaaday ee muxuu ahaa ii sheegay umar bashiir yaa fadhiya kulligood kii kufita dheera ii sheeg soomaaliga asaguna murtadkii shariifna waa fadhiya xaali waa la socdaa waa inaad xuquuqda khaniisiinta ilaalisaa iyo xuquuqda khaniisaadka labaduba ilaa haweenka iswaxaystana waa iyaguna waa xuquuq bay leeyihiin waa dad bini aadama idinkoo kala weeye xaqooda waa in la ilaaliyo nafs shay ninkii gaalka ahaa wuxuu diyaar u yahay mabda'iisa suu dooni baa u xumaad xataa caadaadkii curfunaas baa ku inuu meel marsado uu ku nafbaxaaya wuu la soo taagan yahay ka xishood mahayo ka sarreegan mahayo bal yaftakhir bidaalik kuwii maanta islaamka sheeganayeyna waa isku xaarahayaanba nimankii ictisaam afartan sano kahor maxay dhihi jireen dacwadeena maxaa ku dhisan saddex qodob saddex qodob hadda waa laga toobadkeelilaakiin toobadkeen laakiin عبادة الله وحده لا شريك له تحكيم شرع الله في أرضه والموت في سبيل ذلك صدح قضاء بين الله وشكتاب صدح قضاء وكفي عن دون ذلك ميسي لكنهم تنكروا لها أصلا لو حلقة سحبتين منكي قطبيين تأصل قاعدة mabdana waa maxay cibaadat llahi laa shariik ilaahay keligii in la caabudo oo lala dagaalamo shirkiyaadka ilahay keligii in la caabudo wa taxkiimu sharci illaahi ardi iyo sharciga ilaahay adduunka inuu ka taliyo oo laga hirgeliyo la dabaqo wlmowtu fii sabiili dali in lagu dhinto wadada xaqiijinteeda addifac can sharci illah muxaarabatu shirk wاlawaaqiid wاlmurtadiin in lagu dhinto soo diinti nabi muxuu yimi bucitu bisayfi bayna yaday saaca hee nabi allow seeftu maxaad oola waxaan oola ordahaya xataa yacbud allah waxdah laa shariika lah idan hawshu waa iska caddahay yaa macshara quraysh qad ji'tukum wallahi bidabxi fa ashaara ilaa xalqi haahuna inaynan gowraco jaabir amara nadara bihada man khaalafa hada hawshu la isku ogaa hadda markii la xoogo baad ka wadwadeen baa l mxuu ahayd cibaadatu laa shariika xoogo baa la yar fahmay idinkuna juhud baad la timaadeen hadda aan dhaqaajino xali mm, socon mayso saddexdaa rugni dacwo aan ku taagnayn dacwa ma aha waana mukhaalifa limanhaj asalaf wala manhaj asaxaabati waalrasuuli alkariim waana lugooyo iyo wakhti dhumis weeye jaf cidla laguga caydhiyo weeye waa xoog dameer lagu eriyey ama doofar lagu dhaqay weye waa lugooyo saddexdaa qodob manhaj iyo mabda aan ku salaysnayn maa yufiid waa lugooyo ummad ka fogaynaya baadidii baadidu xaggaa jirta haddii aggaa aduka doonto weliga arki mayso raadka aanu qaadayna in laska dhumiyaa la doonhaya waa ummadda in loogu yeedho cibaadatullahi waxdahu laa shariika lah lagana dhaadhiciyo wakhti lagu bixiyo shirkiyaadka lala dagaalamo ummadana laga dhigo addoommo ilaahay keligii caabudaya oon abuuti iyo ayeeri iyo alankhayr iyo aboodi iyo sagaari iyo garmug aan ku leexanaynin iyo qubuuriya bakti aan ku leexanayn oo ilahay keliga ku xidhan taxkiimu sharcilah sidaada waa in loo dhaqaaqo hadda waxaa la maraya dadku muslimiin wey shareecadu way dabaqantay maxaa naga maqan <laughs> dadka halkaasay maraysaa muslimiintii diintoodii oo dhisan iyo sharcigii oo socda oo xuduuddii la oofinayo oo lagu dhaqmahay galaan lagu duulahayo yay dhammaanayen maxay ku dhammaanayeen man qaala alqur'aanu kalaam ullahi faqad kafar rag loo laayay bidca axaadiisoo timid umaraa jirta khilaafaa taagan muslimiinta saa looma fiirin karo gabadh muslimadoo niman gaalaha dafeen yaa camuuriya loo futo camuuriya laba boqol iyo konton kun oo ciidan umaa dhaqaajiya muctasim waa ciidanka u badnaa ee muslimiin fi taarikh wixii intaa ka wixii ka dambaysay malaayiin bay dhaqaajiyeen oo cuhmaaniyiin markay furteen muxuu ahaaye qustantiniya eh, ay furteen malyana dhowr boqoloo nin ba iskugu keeneen <clears throat> tamaashaadkeeda fatxigeeda ee waxaan ka hadlaynaa cabbaasiin hortood ciidan intaa lagu siiyo helin dagaalka ugu badnaa waxay ku galeen boqol kun amaama shan kun bay ku galeen wixii ka horreeyey laakiin markii ay gabadha haashimiyad ah xuduudda muxuu ahaayey eh, reer iyo turkiya laga dafinin naqfoor loona jiri ay dafeen ee waxay tihi waa muctasima markaasuu al falyatiika almuctasim bifarasin ablaq walyunqidnii minki wuxuu yidhi muctasimaa oo iska fadhiya baqdaad calool weyn baanay imanaysaa ama sura maraa ah iska fadhiya ayagaa dhistay markaasu wuxuu ihi faras ablaqoo baroorle intuu kula yimaado maanta iga ka badbaadiyo hadalkiibaa markiiba la soo qaaday ninba ninbuu u dhiibay muxsuma fadhiya xeradiisi baa loo sheegay waraaqdii baa loo keenay cabbaar buu dagarka la laadiyey wuxuu idhi haddaanan kuu gargaari ilahay iman gargaaro ciidan buu markiiba dumay ciidanka isagaa kaxeeyey wuxuu dhi abadan abbaanduuli iyo janaraal milatari iyo nin iswaala anaa kaxaynaya buu niman munajimiina iyo kahanadii iyo nimanka xidigin jira waxay dhaheen sanadkan lama duulo xidig hebel la fadhiistay balaayaa soo baxday sanadkan ruuxii dhaqaaqa wuu jabhaya muctasimu ha duulin haddaad tabi waa madmuun bay dhaheen wuxuu baa run sheegaya buu run sheegi waan kala baxayna wuu diiday ciidankii u dhaqaaji intuu isku maray wixii xuduud ah oo dhan oo wixii furan oo dhan maray yuu caasimaddu di tagay amasuud iyuu baabay wuu gubay futxul futuux waxa la ka dhacay kala tegay gabagab uu dhagay nimanka la doonay kii gabadha qabtay baa la soo qabtay ee sidaa yidhi falyatiika almuctasib bifarasin ablaq waliyunqidnii minka loo keeno waa kane xukunada jaaru ah gabadhii baa la hala keeno waa la keeno xuli waa ka kii shaydaanka kalbiga waa kane aday ku taallaa inaan seef kala goyaan rabay laakiin kuma gacan dhaafi karo xukunbu waxay tidhi ina alkariima idaa qadara cafaa gobanimadu mogta meelaha kama timaadee ninka gobka ah markuu reeyo waa iska cafiyaabay marka waanu cafinayna idhabu faantum ulaqaa way maada maxaad malaynaysaan eh, mxuu ahaaye khayrun eh, ya khayr mxuu ahaaye waxaan sooyaynaa eh, akhun kariimun wabnu akhin kariimin hawlihii idhabu faantum ulaqaa way way siidaysaalta sii marka abu tamaam baa ka gaday fatxu futuuxi tacaala an bihi narun min alkhutabi mxuu aha ayna ruwaatu bal ayna nujuumu wamaa saaquuhu min zuqrufi fiiha wamin kadibihu wuxuu yidhi awe qolihii xidigayaasha iyo qolihii munajimiintaha iyo waxay sheegeena been ahayd markaasuu yidhi fatxu futuux baa ka dhacay tacaala an bihi narun muxuu ahaa min ashicri aw nadm min alkhuabi halkaasu gabay dheeroo baa'iyo oo laga aad loo jecel yahay buu ka tiri waxaa weeyaan muslimiintu iyadoo sida awood u leeyihiin oo markii meeli lagu xadgudbo asaaca bisaacayn walama bilatamaad wallakma bilakamaad ku bedelahay yaa haddii bidca yaroo diinad ay dareemaan ay dagaalami jireen oo rag u dhammaan jiray adda maxaa naga maqan oo maxaa ummaddu baabinaysay afartan sana maxaad jiirta noo saaraysa hadda wax naga maqnayn afartan sanaad meesha nagu caydhinayseen maxaad ummadda u khaa'intay ma baa tihin marka laabudda min cibaadati illahi waxdahu laa shariika lah waman taxkiima sharci illahi fii ardihi waalmowti fii sabiili dalika ay fii taxqiiqi dalik haddaan intaa ogolayn dayar ku sheegi wastaftaxa abu jahl xadiikaasanadkadacfiba ku jira xadiika haddaynu marayna ee dheer hadda qisadan ku saabsan dacfi baa ku jira sanadkiisa wastaftaxa abu jahlin abu jahl baa qunuuday fii dalika alyowm faqaala wuxuu yidhi allahuma aqtacnaa lilraximi ilaahu ninkna ugu qaraabagoysan wa aataana bimaa laa nacrifuhu xaggana oola imaasha badan waxaan la garanaynin fa axinhu allow halaag ay fa ahlikhu alghadaata saaka allow baabi'igu allahuma ayuna kaana axaba ilayk allow annaga iyo maxamedka annaga agtada loo kalgacayl badan yahay wa ardaa cindaka ee agtada raalli laga yahay fansurhu lyowmabu waa sidaas habaarahay annaga iyo maxamedka aad jeceshahay ama aad raalli ka tahay allow maanta u gargaarbu kalena dumi oo halaag buula faanzl allahu caza wajal in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatxu haddaad istiftaax bimacnaa waa alab alxukmi wataxkiim rabbana aftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi waanta hayru lfaaticiin allow noo kala fodqaad wey waan ishaysanna waan kala bixi lahana yaa saxan yaa khaldan way murugtay allowna kala xukm wey hawshu istiftaax hadda laga hadlaayo guriga iga fura hawshu maa hadda laga hadlayo allowna kala noo kala fodqaad wey in tastaftixuu faqad jaakum alfatxu wain tantahu haddaad shirka ka laabataan oo toobad keentaanna fa huwa khayru lakum haddaad shirki ka toobadkeentaan iyo gaalnimada fawa khayru wain tacuuduu nacud haddaad u laabataan annagu waa soo laabahaydha haddaad u laabataan sababtu waa diyaar dagaalku waa diyaar muslimiintu walan tughniya cankum fi'atakum shayan walow kasura wa ana allaha maca almu'miniin gabagabada wuxuu lagu kala tegey imaam baa soo saaraa istiftaaxan fi musnadi aabri fi taarikhi xaakim isaguna bisanadin xasan walamaa wadaca almuslimuuna muslimiintu markay mxuu ahaay saareen aydiyahum fi lcaduw yaqtuluuna wayasuruun gacantii bay la galeen muslimiintu gaalada walamaa wadaca almuslimuuna aydiyahum markay gacanta saareen muslimiintu gaaladii fi lcaduwi yaqtu iyagoo laynaya wayasuruuna qafaalanaya wa sacd bnu mucaad waaqifun calaa baabi alkhayni san mucaad baa hawsha arkay nimankoo leeday oo jabay oo la bacsanayo mid la qabto mid la dilo sacd wuxuu rabay nimanka maxaabiista la soo qabanay amray nin walba in la dilo sacad cumar oo kale wey sacad mucaad wixii reer banu ku dhaw garanaysa reer banu wixii ka adeega ad garanaysa waaqifun wuxuu taagnaa calaa baabi alkhaymati teendhadii albaabkeedii riddeedii allatii khaymadaasoo fiiha rasuulullah wahaya khaymaduna alcariishu waa balbaladii iyo darsadii loo dhisa nabiga mutawashixan jeene qaarsaday bisayfi seef qarqaarsaday fii naasi macnaas min alansaar sacadoo seef jiray qaarsadi baa hortaagan iridiya kadankii nabigu ku jiray wuu waardaynhaya nimankana waa arkaa sida loo laynhayo ama loo qabanhayo ra'aa rasul rasulka wuxuu arkay fii wajhi sacd bin mucaad wuxuu ku arkay alkaraahiyata sacdu wejiga kaduudahayo raallekayn waxa la samaynhaya uu arkay oo dhibsanhaya lima yasnacu nnaas dadku waxay samaynhayaan dhibsanaya faqaala rasul kaannaka takrahu maa yasnacu nnaas waxaad moodaa ruux waanaad akhride moogta adig hor ila hadalme hawshu waa inaad ruuxa ruux hadduu faraxsan yahay ruux hadduu ka xun yahay dulaalla waa laga akhristaa waxaad moodaa sacadow inaad dhibsanayso muslimiintu maanta say u dhaqmeen qaala wuxuu ihi nabi allow adoo wax dhibsamay maya ma dhibsanay maya wanaas waa dhibsanaya maxaa dhibsan diidana khayr aan uga noolaadeen moogtahay nabi allow wuxuu ihi kaanat awala dacdadii u horraysayba nabga looma daanbo dacdadii u horrayseen gaala ku xisaabtama tan weeye awqacaha allahu rabbi uu ku rido bilmushrikiin hasiimadii u horraysay gaala ku dhacday weeye waxaanan doonahayay buuri inaan inna naxariis aysanna qabanin raggan ay go'aan toddobaatanka la qabtay toddobaatan in la raaciyo boqol iyo afarta ay xidhaan nimanku oy quraysh lugta la baxdo sacad wuxuu rabaa in nimanka la gowraco sida cumar bul eebe la taagan yahay waran buu jilcinta ama almubaalaqatu fi lqatli idqaamku weeye wa kana alidqaanu fi lqatli dilka iyo laynta in lagu xadgudbo oo lagu xeldheeraado ayaa axaba ilaya min istibqaa'i rijaal ragga la reebanayo la daysanayo maxaabiis weeye maxaabiisulxarbi fidya inooga qaada ma doonahaybu nimanka inay go'aan baan rabi nabi allo yaa axaba la jeceliya ilay agtay min istibqaa'i ragga in la soo reebto la daysto ibnu hishaam baa asaguna soo saara aarkaani mxuu ahay fiihi siiratii ibn abi shaybna wuu tilmaamay asagoo bisanadin mursal bayhaqina asnawaatna fi dalaa'il ولما بردت الحرب لكن هو شيء مشهور عند أهل السيرة والتواريخ لا يحتاج إلى سند ولما بردت الحرب نجعل بالله توفيق